bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo labaad oo suuratu nisa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena adigu ugu dambeeyey nimankii munaafiqiinta ahay sifaadkoodii baa ilaahay nooga soo warramay oo alla wuxuuna soo yidhi markii loo yidhaahdo kaalaya oo u imaada wixii ilaahay uu soo dejiyey oo qur-aankaas ku jira oo axkaamtii ilaahay ah, si laydinkugu xugmiyo rasuulka u kaalaya sow dhexdiinna u xugmiyo waxaad arkaysaa hawdha ilaahay munaafiqiintu inay kaa jeesanayaan jeesasho marka hadda ayaha ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu nooga warramayaa munaafiqiinta markii ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ay ka jeesteen iyo sunnadii nabiga calayhi isalaatu wasalaam arrintaasi waxaa weeye cuquuba inay ugaga dhacayso oo hadda kitaabkan markii laga tago cuquubo ayaa dhacaysee alla wuxuu yidhi fakayfa sideebay yasnacuuna usoo qadiro marka fakayfadan waxaa iska banaan inay noqoto mafcuulan lificlin maxduufin weeye mafcuulan limaxduufin ay noqoto oo la yidhaha yasnacuuna la yidhaahdo kayfa sida hadda masala majaaliinku ku fasiraayo waxaa kaloo iska banaan inay khabaran limaxduufin ay noqoto la yidhaha markaasi suncuhum kayfa la yidhaahdo kayfa suncuhum oo markaas saasay noqoto ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala fa kayfa sideeday yasnacuuna sancaynayaan maxay samaynaayaan buu dha ilaahay idaa wasigii asaabatum ay asiibto musiibatun musiiba ay asiibto oo cuquuba ay ku dhacdo bimaakii sababkiisana ay ku asiibto qadamad aydiihim gamcahooda ay hormarsadeen oo kufrigi iyo macaasida ay sameeyeen macnaha hadda ilaahay wuxuu ka cabiray bimaa qadamad aydiihim u ilaahay gamcahoodu waxay hormarsadeen gamcaha waxaa loogaga cabiray aksaru afcaal ayaa gamcaha ka timaada ee wixii markaas si afcaalaho jawaarixda kale lagu sameeyo macaasiya iyo wixii aqwaalo ayaguna lamid bay noqonayaan ma waxay awoodayaan weye markii musiiba ay ku dhacdo inay musiibadaas ay ka jeestaan oo ay ka cararaan laa weye ma awoodi karayaan marka ilaahay wuxuu u sheegayaa haddii waxa weeye ay ka leexdaan in ilaahay kitaabkiisa ee sunnada nabiga ay u xuguntamaan in musiiba ay ku dhacayso marka alla wuxuu dhahay suma jaa uukadan waxay ku cadsan tahay yasfuduuna dii aynu soo maraynayo yasfuduuna canka sujuuddanow dha ilaahay uma bacdigeedow dha ilaahay jaa-uuka way kuu imaanayaan munaafiqiintu yaxlifuuna billaahi ayagoo alla ku dhaaranaya uma uuka way kuu imaanayaan yaxlifuuna billaahi alla ayagoo ku dhaaranaya oo dhahaaya in aradnaa maa aradnaa ulama jeedin bilmuxaakamati ilaa kayrika weeye kayrkaa inaan u xuguntanno ilaa ixsaanan ixsaan mooyaane sulx ayaan ka wadnay iyo wa tawfiiqan iswaafajin ta'liif markaas oo laysu duma bayn alkhasmayn wey labada doodaayo xukunka laysugu soo dhoweeyo marka hadalladaas ayay ku qowlayaan markii la yidhaahdo maxaad u samayseen arrintan way dhaaranayaan waxay leeyihin owdha ilaahay in aradnaa maa aradnaa ulama jeedin taxaakumka keyrka aan u xuguntannay ilaa ixsaanan ixsaan mooyaane maxaa yidha hadda dadka dad badan oo qaarkiis waad arkaysaa dhahaya ee kitaabka waxaa maaragtay uga leexanaynaa maslaxad iyo waxbaan raadinaynaa qolooyinka ahlu ayaa sidaas yidhaahda weye ilaahay way kuu soo cudur daaranayaanu dhahay waxayna naftooda ku qarinayaan munaafiqnimo kolkaasay waxay leeyihin ulama jeedin arrintan ilaa ixsaanan ixsaan mooyaane sulx ayaanu ka wadnay dadka aanu dhexdooda sulxayno iyo wa tawfiiqan iswaafajin oo labada markaasi qolo oo doona doodaya la iswaafajiyo hadda marka waxaa weeye kitaabka ilaahay wixii la laysku waafaji waayey iyo sulxi kitaabka ilaahay laga waayay ayaa meel kale laga helayaa wax suusa maha weye marka waxay noqonaysaa xukunka ilaahayba in laga jeestay oo aan dan laga lahayna marmarsiyo la raadinayo laakiin ilaahay subxaanahu watacaala cid uu marmarsiyo ka yeelaa ma jirto maslaxadu hadda waxaa weeye shareecaday kamid tahay oo hadda qof haddii masalanba xaqiisii ka sabar la leeyahay ee la maslaxaynayo oo maslaxa markaasi waxaa weeye uu wax ku qaadanayo ama dadkan iska masaamax la leeyahay taas laftirkeedu shareecaday kamid tahay laakiin waxaa la diidayaa maslaxa sharciga looga jeesanayo ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay laga soo warramay alladiina kuwa weeye yaclamullaahu alla uu ogyahay maa shay alla uu ogyahay fii quluubihim laabtooda ku sugan nifaaqa iyo beenta ay sheegayaan oy ku cudur daaranayaan alla caalim ayuu ku yahow dha ilaahay marka hadda wax kastoo la sheego oo qofku waxyaabo hadallo iyo uu sheeg sheego in ilaahay caalim uu ku yahay ayaa ilaahayna tusayaa qofki markaasi waxa weeye xumaan qarinayane waciid adag ayaa ugu sugan oo ilaahay waa ogyahay subxaanau watacaala wax ilaahay laga qari kara nama jiraan kolkaasuu dha ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo munaafiqiinta aladiina kuwa weeye yaclamullaahu alla uu ogaanayo cilmiga ilaahay waa qadiima waa cilmu duhuur weeye alla waa daahirinayaa maa shay fii quluubihim laabtooda ku sugan oo munaafiqnimaa ah, ilaahay banaanku soo dhigaya ilaahay rasuulkiisa oo la khidaabaaya faacrid ka jeesowdha ilaahay canhum kuwaas xagood oo ka jeesowdha ilaahay wacidhum waani ayuu dha ilaahay oo cabsi ilaahay geli oo alla ku cabsigeli cadaabkiisa ku cabsigeli ayuu dhahay alle faaxril ka jeesow dha ilaahay canhum kuwaas xaggooda ka jeeso wacidhum waaniyow dhah ilaahay waqul waxaa u tidhaahdaa lahum ayaga fii anfusihim fii sha'ni anfusihim naftooda shacnigeeda waxaad ugu tidhaahdaa qowlan qowl ugu dheh qowlkaasoo baliiqan oo xayl dheh qowl oo saameeya weeye oo ka canaananaya munaafiqnimada ay ku sugan yihiin waqul waxaa u jira haw dhahay alle lahum ayaga fii anfusihim fii sha'ni anfusihim naftooda sha'nigeeda waxaad ugu tiraahdaa qawlan qowl ayuu ayuudha ilaahay qowlkaasoo baliiqan oo xayl ah qowl baliiq baliiqow dhahowdha ilaahay oo aad ku canaananaysid wey si aad i aada u canaano oo u digow dhahay alle subxaana watacaala wamaa arsalnaa ma anaan dirin ow dhahay alle min rasuulin rasuul ma anaan dirin ilaa liyudaaca in la addeeco mooyaane si kale uma dirin oo waxaa markaas ou amraayo ou xugminaayo in lagu adeeco ayaan u dirnay ee in lagu khilaafo ma uma dha ilaahay wamaa arsalnaa ma anaan dirin min rasuulin rasuulow dhah ilaahay ilaa liyudaaca in la adeeco mooyaane biidnillaahi ilaahay amarkiisa lagu adeeco laa liyucsaa wa yukhaalafo weeye in la caasiyo oo la khilaafo uma dirin buu dhah alle marka haddii ilaahay rasuulku uu soo diray in la khilaafo ma aan arrintu weeye rasuulka waxaa la doonayaa in la raaco haddii haddee rasuulka calayhi salaatusalaam ilaahay subxaanahu watacaala uu oobsaday wixii uu ka tegayo qur-aankii baa yaallo isagaa la ade ayaa la raacayaa waxaa lagu raacayaa haddana dadkii waxaa weeye mu'miniinta ahaayo culammadii islaamka ayaa lagu raacayaa waxyaabihii markaasi maadaama ayagu warasatul ambiyaa ay yihiin ayaa lagu raacayaa alla marka wuxuu dhahay walow goor annahum ayagu cid wakti dalamuu ay dulmiyeen anfusahum naftooda oy daawuud u xuguntameen jaa-uuka ay kuu imaanaayeen sayidka maxamedka ahu ayagoo taa'ibiin ah oo faistakfarullaaha allah ay dhaafidka weydii lahaayeen wastakfara lahum urasuulu rasuulkuna oo u weydii lahaay lawajadullaaha alla ayay heli lahaayeen tawaaban allihii towbakeen badan towba aqbalid badan inuu yahay raxiiman allihii naxariis inuu yahay ilaahay subxaanau watacaala nimankii sidaa sameeyo munaafiqiin ahay baabu tawba inuu u furan yahay oo ay soo noqon karaan iyo markay soo noqon karaan dariiqa ay soo marayaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga warramaya alla waxu kaga aqbalaayo hase yeeshee arrintaas ma aysan samaynin walow goorow dhah ilaahay annahum ayagu id waqti dalamuu ay dulmiyeen anfusahum naftooda dulmigaanu maxay tahay bitaxaakumihim ila daaquud weeye shaydaanka ay u xuguntameenoo ninkii kacab ibnu ashrafahay ayaa ilaahay daaguudka uu ku tilmaamaya horena loogu soo tilmaamay marka hadda wixii aan xugunka ilaahay ahayn oo loo xuguntamo ama wax lagu xugunsado daaquud bay noqonayaan jaa-uuka ay kuu imaan ow dha ilaahay waa taa idiina weeye ayagoo noqonayo soo toobo keenaayo hadday kuu imaalahaayeen ow dha ilaahay oo fastakfarullaah alla ay dhaafiska weydii lahaayeen towba iyo ikhlaas ay la imaan lahaayeen wastakfara lahum rasuulu rasuulkuna uu ilaahay daafid u weydii lahay iltifaad ayaa ku sugan oo yaa laga milicsaday tasqiiman lishanihi weeye ilaahay rasuulka shanigiisa weyneynayaa oo ilaahay wuxuu dhaha wastakfara lahum rasuulu rasuulka uu masaamixi lahay ou cafi lahay weeye ilaahay makfiro u weydiinahay maxaa yeele waxaa ayaga ku tacalluqaya laba xaq xaq ilaahaykiisa iyo xaq rasuulka kiisa weeye marka meeshaas waxaa laga qaadanayaa in rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wax walbo ilaahay uu siiyey oo tasarrufa uu iska leeyahay oo dadkii hadda hadday alla usoo soo noqdaanna inay rasuulkana u soo noqdaan la doonaayo maxaa yeele wastakfara lahum urasuulu ayuu dha ilaahay rasuulkuna u dhaafid u weydii lahay marka hadda rasuulka calayhi wasalaam xaqiisa ummadda ayuu ku tacalluqaa qofkii dembi galane waxaa weeye xaqi ilaahay iyo xaqi rasuulka ayaa ku tacalluqaaya marka waxaa loo baahan yahay in rasuulka calayhi salaatusalaam la weyneeyo oo la tacdiimiyo maxaa yeele ilaahay baa weyneynayo alla markau dhahay fastakfarullaaha ou dhahay intaas ilaahay kuma ekaynin ilaahay dhaafid ay weyddiisa lahaayeen rasuulkunau dhaafid u weydii lahay taas marka maxay keenaysaa waa inay rasuulka wasiilo ay ka dhigtaan wasiilo marka rasuulku inuu yahay ilaahay baa qur-aanka ku caddaynaayo oo markaasi waxa weeye ummadda inuu nabigeena calayhi salaatusalaam wasiile u yahay oo waddadii ilaahay loo maraayo isagu uu yahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddaas ku caddaynaya marka haddee tawasulka nabiga calayhi salaatu salaatusalaam lagu tawasulaayo wasiilo laga dhiganayo oo ilaahay loogu tawasulaayo waxay ku caddahay nusuustay ku caddahay lawajadullaaha alla ayay heli lahaayeenow dhe ilaahay tawaaban allihii tbak tawba aqbalid badan inuu yahay oo toobada aqbalaya raxiiman allihii naxariis inuu yahay hadday dariiqaas ay soo maraan ilaahay subxaana watacaala toobadooda ayuu aqbal laha ilaahay falaa warabbika fa warabbika rabbigaagaan ku dhaartay ayuu dha ilaahay laadaanu wa iska filaa la yidhi falaa warabbikaw dha ilaahay fa warabbika rabbigaaga ayaan ku dhaartee laa yu'minuuna ma rumaynayaan ma rumaynaan ilaahay subxaana wa tacaala hadda laa yu'minuuna iimaanka oo dhan miyaa laga anfinayaa mase kamaaluliimaana la yidhi waxaa la yidhi waxaa laga anfinayaa kamaaluliimaan ayaa laga anfinayaa xataa yuxakimuuka intay kaaga soo xuguntamayaan fii maa kii shajara dheehmay baynahum dhexooda isaga dheehmay uma bacdida laa yajiduu aysan ka helaynin fii anfusihim naftooda xarajan ciriid aysan ka helaynin mimaa kii qallayta aada xugmisown ilaahay oo wayusallimuu ay ka hogaansamayaan oy xukunkaaga u hogaansamayaan tasliiman hogaansi ilaahay subxaanahu watacaala dadka iimaankooda wax anfina ilahay nooga warramaya oon iimaankooda waxba loogaga soo qaadaynin waa inay ilaahay subxaana watacaala u xuguntamaan iyo rasuulkiisa wixii dhexooda isagaga darma haddana markii xugunkaasu dhaco waa inayna naftooda cariiri aysan ka helin haddana waxa weeye xugunka waa inay uhogaansamaan hoggaansamaan oysan mucaarada aysan ka imaanin arrintaas ayaa ilaahay nooga warramayaa shuruud oo saddexa weeye oo u sugnaatay likamaali aliimaan weeye iimaanka kamaalkiisa qofka haddii shuruuddan laga waayo iimaankiisu kaamil maahan weeye maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi suuratu nuur waanu tegi doonaahe haddii ilaahay yidhaahdo waidaa ducuu ila allaahi warasuulihi liyaxkuma baynahum idaa fariiqu minhum muxriduun wain yakun lahum lxaqu ya'tuu ilayhi muciniin haddii loogu yeeray ilaahay iyo rasuulkiisa xukunkooda si alla iyo rasuulkiisa uxugmiyaan fariiq ayaga kamid mid ahaa jeesanown ilaahay xaqa markay ayagu leeyihiinne degdegay ugu imaanayaan xukunka ilahay baysan raalli ku ahayne saddexdaas shardi marka qofkii laga waayay iimaankiisu kaamil maaha oo wixii markaasi qabsada ilaahay xukunkiisa aan u bandhigayni oo aan maaragtay yahay rasuulka xukunkiisa haddana xukunka markau dhaco naftiisa aan markaasi waxaa weye nisaad aan keelayn oo naftiisa keelaayo ahiiri keelaayo wixii la xugmiyey haddana ah, waxaa weeye hoggaansamaayo waxaa shardiga inuu xukunka ilaahay u bandhigo wax allaala wixii markaasi waxaa weeye eh, xugum hau doonaayo haddana naftiisa waa inuusan cayiiri ka helin haddii lagu xugmiyo waa in haddana uu hoggaansamaa haddii qofka saddexdaas habdi laga waayo iimaankiisu kaamil maaha walow goorowdha ilaahay anna annagu katabnaa aanu ku farag yeeli lahayn caliim korkooda haddii masalanba hadda nimankan tawbadooda ilaahay uu ka dhigi lahay sidatan sidai ummadihii nagu horreeyey inayna waxba markaasi soo noqo lahaynin ayaa ilaahay noo caddaynayaa walow goorowdha ilaahay anna annagu katabnaa aanu ku farag yeeli lahayn calayhim korkooda an iqtuluu dila anfusakum naftiina dila hantaan mufasiro weeye an iqtuluu dila anfusakum naftiina dila aw ambase ukhrujuu bixiya min diyaarikum daarihiina ka bixiya sidii reer banu israa'iil la yeelo toobadooda inay naftooda dilaan ay ahaade maa facaluuhu ma faleenow ilaahay shaygaas lagu falal yeelay ilaa laakin ayuudhi ilaahay qaliilun wax yar ayaa fali lahaa udhi ilaahay ilaa qaliilun rafcaadii la akriyo waa bedel weeye nasbana waxaa weeye cala alistisnaa weeye ilaa laakin ayuu dhi ilaahay qaliilun wax yar ayaa fali lahaa ayuu dhi ilaahay oo minhum ayay kamida inta kalentood ma yeeli lahayd walow goorow dha ilaahay annahum ayagu facaluu ay fali lahaayeen maadkii yuucaduuna bihi lagu waaninaayo oo daacada rasuulkaas lakaana kaas wuxuu u ahaa lahay khayran lahum mid u khayra ayuu u ahaa lahay waashadda mid daran ayuu ahaa lahay tasbiitan sugidda oo iimaankooda la sugoo la xaqiijiyo walow goorow dha ilaahay annahum ayagu facaluu ay fali lahaayeen maakii yuucaduuna bihi lagu waaninaayo lakaana kaasowdha ilaahay ayaa khayran lahum khayr u ahaa lahay waashadda kaas ayaa darhaa lahay tasbiitan sugidowdha ilaahay iimaankooda la sugo waydan waktigaasowdha ilaahay ay low sabatuu weeye hadday sugnaadaan oy iimaankooda xaqiijiyaanne la aataynaahum waxaanu ka sii lahayn min ladunnaa agtaynowdha ilaahay ajran ajir ayaanu ka sii lahayn ajirkaasoo cadiiman oo weyn waydan waktigaasow dha ilaahay la aataynaahum waxaanu sii lahayn min ladunnaa agtayna aanu ka sii lahaynay ajran ajrow dha ilaahay ajirkaasoo cadiiman weyn kaas waa jannaha weeye wala hadaynaahum waanu hanuuni lahaynay siraadan dariiq ayaanu ku hanuuni lahaynow dha ilaahay dariiqaasoo mustaqiiman oo toosan wala hadaynaahum waan hanuuni lahaynow dha ilaahay siraadan dariiq ayaanu ku hanuuni lahayn dariiqaasoo mustaqiiman oo toosan marka haddii waxaa weeye dadku ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisu waxay ku waanina ay qaataan iimaankooda ayaa xaqiiqoobi lahay haddii iimaankooda xaqiiqoobane ilaahay agtiisa ajir weyn bay heelayaan haddana ilaahay dariiqa mustaqiimka ayuu ku toosi lahay waman yudic illaahu dha ilaahay alla ruuxi adeeca warasuula rasuulkana adeeca fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay maca aladiina kuwa micigooday ahaanayaan ancama allaahu alla uu nimceeyey caliim korkooda oo min annabiyiina nabiyaal ah waasidiiqiina runbadanayaala ah washuhadaa'i shuhadaa wasaalixiina saalixiina waxasuna ulaa'ika kuwaas ayaa wanaagsanaaday rafiiqan owl ilaahi la rafiiqidda oo jannada lagula rafiiqo ayadda aynu meeshaan ka gelayna intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degitay baa la yidhi aayaddaanu bacdu saxaaba saxaabada qaar ka a ah ayaa nabigeenna waxay ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam kayfa naraaka fi ljannati wa anta fi darajaati alculaa wanaxnu asfalu minka way yidhahdeen rasuul allow seenkuugu arkaynaa jannada adigoo darajo oo sarraysa ku sugan oo naga koreeya annaguna aan kaa hoosayno saan isu arkaynaa ilan waxaan doonaynaa inaan jannada kugu aragnee see markaasi waxa weeye aanu ku arkaynaa marka in lays arkaayo ciddi isjeclu ay is arkayso rasuulka calayhi salaatusalaam la arkaayo oo jannada lagu arkaayo qofki mu'mina oo ilaahay ahlujanno uu ka dhiga rasuulkiisa uu soo booqana u tegaayo ayaa ilaahay subxaana watacaala tacaala aayaddatan ku caddaynaya iyo axaadiisba markay asxaabtu sidaas yidhaahdeen darajada nabigeena calayhi salaatusalaam oo jannada darajo ka sarrayso ma jirto oo makhluuq la siinayo darajada ugu sarayso jannada nabigeena iskale calayhi salaatu wasalaam marka hadda su-aashan waxay yidhaahdeen culummadu siday asxaabtani ugaga timiday haddana waxaa weeye ambiyadana waa uga imaanaysaa oo ambiyada ilaahay xataa rasuulkeenna calayhi salaatuslaam waa ka derajo sarreeya fa innahu aclaa min jamiici almakhluuqaat cala aliطlaaq weeye xata alambiyaa rasuulkeenna calayhi salaatuslaam waa ka sarreeyaa makhluuqaadka dhammaantooda cala aliطlaaq weeye xataa ambiyadaba allah ka dhigo maxaa yeele waa tow caarifkii imaam albusiiri kayfa tarqaa ruqiyata alambiyaau yaa samaa'an maa daawalathaa samaau waa tow waa u dhahay sarrayntaada say maaragtay waa ku gaari karaan ambiyadii u dhahay derajadaada sarraysa say ku gaari karaan u dhahay yaa samaa'an u dhahay kan samada ahow maa daawalataa samaa samana aysan la dhirisami karin rasuulka calayhi salaatusalaam samo ayuu ku shabahay maxaa la sama weynaga fogtahay samo oo sama oo la dhirir ah oo meelo joogta nabiga ah oo cidu gaari karaynin see markaasi waxau dhahay derajadaada amase waxa weeye makaankaaga sareeya say ambiyadu ku gaari karaan waa maya weeye marka aayadda anaa soo degtay isagoo ilaahay subxaanau watacaala sugaaya arrintaas alla marka wuxuu yidhi subxaanau watacaala waman yudic illaaha alla ruuxi adeecow dha ilaahay warasuula rasuulkana adeeca ah. waxa uu amraayo fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay maca aladiina kuwa micigooday ahaan la jirankooda ancama allaahu alla uu u nimceeyey calayhim korkooda ilaah iyo rasuulkiisa qofka adeeca oo mu'mina intaan oo dhan oo inta lagu sheegi doono micigooda ayuu noqonayaa maalinta qiyaamo maxaa yeele qofkaasu waxaa weeye dhintaan hadda la sheegaayo waa jecel yahay rasuulkeenna wuxuu yihi calayhi salaatusalaam almaru almar'u maca man axaba yowma alqiyaamati qofku qofkuu jecel yahay ayuu maalinta qiyaama micigiisa noqonaya welidaa ayaa marka waxaa loo baahan yahay dadka wawanaagsan oo ahlu khayrka in la jeclaado oo maxabadooda lagu dadaalo iyo suxbadooda ayaa aad iyo aada loogu baahan yahay si maalinta qiyaama micgooda aada u ahaasid marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay maca aladiina kuwa micigooda ay ahaanayaan la jirankooda ancama allaahu alla uu u nimceeyey calayhim korkooda uu nimceeyey markaasaa ilaahay caddaynayaa oo min annabiyiina nabiyaala ah dha ilaahay waasidiiqiina runbadanayaalo ah waxaa la caddaynayaa kuwa ilaahay u nimceeyey markaasuu min annebiyiin ou dhah ilaahay macnuhuna waxaa weeye qofka alla adeeca kaana rafiiqan rafiiq ayuu la noqonayaa oo jannaduu kula rafiiqayaa liman dukira intaan la sheegay hadda arrintan lala rafiiqaayo wax safar loo gelaayo maaha wax mashaqo iyo dhibaato loo maraayo maahan bal waxa weeye qofkan ilaahay subxaanahu watacaala kashfiga ayuu ka faydayaa oo waxa weeye qofkan labadan qof oo markaas si isu imaanaysa kashfigaa laysaga isaga jannada markaasuu midba midka kaleentood asoo darajadiisa jooga ayuu meeshiisa inay isu dhowaadaan ay meeshiisay ka sheekaysanayaan meel meel loo korayna ma aha weeye meel loo hoos loo degayna ma aha weeye ikhwaanan calaa suruurin mutaqaabiliina waa sow dhahay ilaahay subxaana wa tacaala shardigu markuu tamaniyey nabiga inuu arka calayhi salaatu wasalaam iyo inuu la sheekaysto arrintaasaa u xasilaysa mashaqo la-aan iyo guuri la-aan meeshaada jannadaad adoo iska fadha ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaad la kulmaysaa iyo qof kasta oo mu'mina si kastaba kaaga derajo sarreeye meeshaas ayaad kala sheekaysanaysaa jannada ilaahayna wax dhibaataa oo ay leedaha ma jirto qofkaad jecesha maanta hadduu masalanba kaa fog yahay safaraad u aadaysaa ama hadduu guri dabaq kaa sarreeya joogo meeshaas sii fuulaysaa waxaas ma jirta jannada markaasuu dhe ilaahay min annabiyiina nabiyaala ah wasidiiqiina run badanayaala ahu dha ilaahay sidiiqiinta waxaa layidhi sidiiqiyadu waa derajo ku xigta nabinimadaa layidhi sidiiqiintana waxaa weeye waxaa waxaa ra'iiskooda sayidina abubakar sidiiq weeye sida bacdu axaadiis oo aroortay wasidiiqiina u dheh ilaahi subxaanahu watacaala run badanyaalo ah afaadilu asxaabil ambiyaa'i weeye ambiyada asxaabtooda kuwii afaadisha ahay loola jeedaa runta ayay kuxay leeraadeen iyo rumaynta weeye washuhadaa iyow dheh ilaahi subxaanahu watacaala shuhadaa kuwa ilaahay jidkiisa lagu dilo weeye wasaalixiina saalixiin suusuubana oo intaan lasoo sheegay kayrkooda intaasba maalinta qiyaama micgooda ayaa la noqonayaa waxasuna ulaa'ika kuwaas ayaa wanaagsanow dha ilaahay rafiiqan la rafiiqidda oo jannada lagula rafiiqo weeye kuwaas oo jannada lagu rafiiqo aad i aad u wanaagsan tahay dadkii lala rafiiqi lahay waa kuwa u wanaagsan hadda haddii jannada la yidhi adduunyadana kadaalika weeye dadka wanaagsan oo saalixiintaas la rafiiqidooda ayaduna aad iyo aad u wanaagsan tahay maxaa yeele rafiiqidaas waxay kuu geynaysaa ilaahay jannadiisi bay kuu geynaysaa weye maalinta qiyaamo ru'yadoodaa lagu istimtaacaya iyo ziyaaradoodaa la yidhi iyo markaasi micigooda la xaadiro inkastoo maqarkoodu markaasi darajo caaliya uu yahay haddii qayrkooda loo nisbeeyo daalika kaasoo dha ilaahay mushaaru waxa weeye kownuhum maca man weeye dadkaas inay ahaanayaan kuwa aan intaa hadda lasoo sheegayo nabiyaasha laga soo bilaabila saalixiinta ay micigooda ahaanayaan daalika kaasiyow dha ilaahay alfadlu fadli weeye oo min allahi ilah xaggiisa ka ahaaday ilaahay subxaana watacaala ayaa ku tafadulay ee macnuhu ma ahan inay ayagu daacadooda ay ku gaareen weeye marka arrintu saas weeye dalika kaasiyow ilaahay alfadlu fadli weeye fadligaasoo min allaahi ilah xaggiisa ka ahaaday wakafaa billaahi allahna ku kaafiyowdha ilaahay caliiman cilmi ilaahay baa ku kaafiya sababka aakhire weeye ilaahay subxaanau watacaala ayaa cilmi ku kaafiyo waxa ilaahay subxaanau watacaala idinkaga khabraayo ilaahay isaga ayaa og oo sidau idinkaga khabraayo weye walaa yunabiuka mislu khabiir ilaahayga maaragtay caalimkaane oo shay kasta baadin iyo daahir u ogne sow kuugu warrama cidi kuugu warrami mayso daalika kaasow dha ilaahay subxaanau watacaala dada weeye alfadlu fadli weeye khabarkii ah fadligaasoo min allah ilah xaggiisa ka aaday hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga warramayaa amuuraha kan waxa lagu gaaraayo oo darajadata lagu gaaraayo fadli ilaahay subxaana watacaala kiisa inay tahay oo markaasi camal iyo daaco aan la nimida inaanan ku gaaraynin laakiinse waxaa meesha ku jirta camalka iyo daacada lala imaanaayo sababay u yihiin marka horta sabab waa loo baahan yahayo qofku hadduusan sabab la imaanin darajaba gaari maayo horta waxaa la rabaa inaad sababowdid wax markaasi bilaa sabab iska yimaada waxaa ka jira nabinimadaa ka jirta laakiin waxyaabahan kaleo maqaamaadka ahu sababay u baahan yihiin waa inaad adiga sabab aad u noqotaa weeye alfadlu fadli weeyow dheh ilaahay oo min minallaahi lay xaggiisa ka ahaaday wa kafaa bilaahi alla ayaana ku kaafiyey addoomankiisa ama sawaabinta aakhiro laysi sawaabinaayo oo addoomanka la tawaabinaayo caliiman cilmi alla ayaa ku kaafiya udh ilaahay ilaahay subxaana watacaala amuurtaas asaga ayaa cilmi ku kaafiya marka haddaba aayaddaas maxaa ku sugan aakhirkeeda dadka muuminiinta wacdi wanaagsan ayaa ugu sugan maxaa yeele waxa allaala waxay samaynayaan wax ilaahay subxaana watacaala cilmigiisa lagu ogyaha weeye cilmiga ilaahayna wax ka lumaayo maahan oo camalka ina la sameeyo camal kaa kaalumaayo weeye lumi maayo oo ilaahay subxaana watacaala ayaa ku og haddana waxaa bilcagsi ah qofku xumaan hadduu uu sameeyane ilaahay caalim buu ku yahay subxaana wa tacaala walaa yunabiuka mislu khabiirin ilaahay khabiirkaa masalkiisa oo kalena cidu kuugu warrami mayso axwaaluljanno ah, iyo keyrkeedaba ilaahayga khabiirkaa sow kaaga warramo cidu kaaga warrami mayso oo daahir iyo baatinba amuurta ogtoon ilaahay subxaana wa tacaala ayaa wax walba isaga ayaa ogtoon marka ilaahay wuxuuna leeyahay arrinta sida ilaahay kuugu warramo cid markaasi kuugu warramaysaay ma jirto weeye marka waxaa la rabaa sida allah wax noogugu sheego inaan u qaadanno oo aan u xaqiiqsanno ayaa loo baahan yahay oo waxa weeye shaki iyo shubho midna aysan oogaga jirin maxaa yeele qofka haddii waxa weeye iimaankiisa shaki ugaga jiro ama ilaahay rasuulkiisa xaggiisa wax ka yimiday taasi waxay noqonaysaa iimaan noqon mayso shakiga waxaa loo baahan yahay in laga saaro waxa weeye yaqiin baa la doonayaa ilaah iyo rasuulkiisa wixii lagaaga sheego waa inaad yaqiin aad u rumaysaa haddaad shaki ou kaaga jiro iimaanba ma jira wey kaas iimaan waxba laga soo qaadi maayo waxa weeye marka kuwa sida quluubihi maradun ilaahay uu yidhi kuwa quluubta markaasi maradka kuga jira weeye maxaa yeele haddaad diintaada iyo ilaahay rasuulkiisa wax kaaga yimid aad shakisan tahay meeshaas iimaan ma yaallo shakina waxaa weeye lagu noqon maayo mu'min lagu noqon maayo kufri bay keenaysaa ilaahay rasuulkiisa waxaad ka maqashay hadday kaa noqdaan wax shakiya ama wahmi oo ku jiro taas waxa weeye iimaan noqon mayso marka waxa weeye casharkeeni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo koobaad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenni aayadihii ugu dambeeyey su-aashii nabigeena calayhi salaatusalaam ay su-aalaayeen mu'miniintu oo yidhaahdeen jannada ma kugu arkaynaa adigoo darajadaadu ay sarrayso annaguna aan kaa hoosayno aayaddii ku soo degtay ayaa casharkeenna ugu dambaysay marka alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala ilaahay iyo rasuulka qofka adeeca waxay la jirayaan dadkaasu dadka ilaahay u nimceeyey oo nabiyaalaa runbadanayaalaa shuhadaa saalixiina kuwaas ayaana in lala rafiiqsanaad lala rafiiq ahaaday wanaagsanaatay marka inay qoladaas micigooda ay noqonayaan ayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ayaa fadli ah ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala ka ahaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana cilmi ku kaafiyou dhahay sawaabulaakhira weeye ayaddaynu meeshaan ka gelayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kula khidaabayaa mu'miniinta sifada ay leeyihiin mu'miniinta oo sifatul iimaanka ayuu ugu naadinayaa markaasaa ilaahay waxau farayaa inay digtooni cadowgooda kufaarta ay ka qaataan yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow khuduu qaatow dha ilaahay xidrakum digtoonidiina qaata cadowgiina ka digtoonaadow dhah ilaahay subxaanahu wa fanfiruu tanfiruu baxow dhah ilaahay oo dagaalka aada tubaatin adinkoo kala tagsan ayuu dha ilaahay ow amwase infiruu baxa jamiican xaal aatiin kuwa kulansan aayaddatan ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta kayfiyaday ay u aadaayaan dagaalka ayaa alla noogaga warramayaa taasoo waxaa weeye laba qaybood ilaahay uu ka dhigaayo marka ugu horaysana ilaahay mu'miniinta wuxuu farayaa inay digtoonidooda ay qaataan oo cadowga ay ka digtoonaadaan maxaa yeele qofka muuminkaa waxaa loo baahan yahay inuu ahaado qof digtoon oo dhiifoon baa la doonayaa qofka muminka ah inuu kaafil ou noqdo oo muqafala la dooni maayo waa inuu baraarugsanaado qofka muminka ahu taasaa la doonayaa sida rasuulkeena calayhi salaatusalaam uu yidhi xadiis saxiixa laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayni u dheh qofka muuminkan god god laba jeer lagama qaniino marka waxay tilmaamaysaa qofka muminka ahu qof digtoon oo cadowgiisa ka digtoon inuu yahay oo gaalada markaas u dhiifoon inuu yahay ayaa ilaahay subxaanau wa tacaala ku tilmaamaya huduu qaatow dha ilaahay xidrakum digtoonidiina qaata min caduwikum ka qaata weeye oo iska ilaaliya una baraarugsanaada weeye fanfiruu baxow dha ilaahay oo ilaahay subxaanau wa tacaala jihaadkiisa ubaxa dagaal aada la dagaashaan cadowgiina u baxa rubaatin adinkoo kala tagsanow dha ilaahay mutafariqiina weeye marka hadda iyadoo la kala tagsan yahay la baxaayo waa sariya bacda ukhra weeye markii waxa weeye ay tahay arrintu colgaadmo ambase ilaalo ay tahay oo aan bilaadulmuslimiin cadowga uusan soo weerarin weeye rubaatin jamcu sabta w e, e, e, sabata weeye jamaacada ayaa la yidhaha oo oh, ragga ka ahoo toban wixii ka sarreeya ilaa boqol ayaa la yidhaahdaa sariyadana waxaa la yidhaahdaa jamaacada oo ay ugu yar tahay boqolku sida qaalibkaana waxa weeye afar boqol weeye mansar ayaa ku xiga oo afar boqol ilaa siddeed boqola ah. jeysh ayaa ku xiga oo siddeed boqola ah ilaa afar kun ah weeye jaxfal ayaa ku hila oo intaas wixii kasii badan ilaa maa la nihaay ah marka alla wuxuu dhahay idinkoo kala tagsan baxa ow ambase infiruu baxow dha ilaahay jamiican idinkoo kulansan marka takhyiirkan waxa la siinaayo wulaatul umuurka weeye dadka madaxda ah ayaa ijtihaadkooda sida hadba ay la tahay ayay ciidanka u bixinayaa oo ciidanka marba sidii loogugu baahan yahay ayaa dagaalka loogu dirayaa markii ilaahay sidaasuuna dhahay waxaa ilaahay noogaga warramayaa qolooyin annaga nagu dhex jira muslimiinta oo munaafiqiina oo doonaya dadka muslimiintaa inay dibudhac ku ridaan ayaa ilaahay nooga warramaya wa inna minkum waxaa idinka mid ahow dha ilaahay laman duul ayaa idinka mid ah layubadhi'anna ta'akhurinaayo oo ta'akhurinaayo kayrkiisa oo dagaalka ka ta'akhurinaayo isaguna ta'akhuraaya wa inna minkum waxaa idinka mid ahow dha ilaahay laman duul ayaa idinka mid ahow dha ilaahay layubadhi'anna ta'akhuraayo oo ta'akhuraayo layata'akharanna can iljihaadi jihaadka ta'ahurayo dib uga dhacayo weeye waktigii nabigeena calayhi salaatusalaam iyo saxaabada markii la yidhaahdo waxaa laga warramayaa layidhi munaafiqi weynaayo ahay cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool ninkii ahay iyo raggii asxaabtiisa ahay marka hadda minkum ayaa ilaahay dhahayo inay mu'miniinta ka mid yihiina ilaahay ku tilmaamay kana mid maahan haddii hadde sharciga la yidhaahdo amba xagga baatinka markii la yidhaahdo minkum hadda waxa loo yidhi waxaa layidhi waa min xaysu daahira layidhi daahirka markii la fiiriyo ayay kamid mid yihiin maxaa munaafiqiintu daahirka islaamkii bay kula sheeganayaan iimaankii bay kula sheeganayaan salaadii bay kula dukanayaan way kula soomayaan jihaadkii bay kula aadayaan marka minkumtu xagga daahirka weeye fain asaabatkum hadday idin asiibtow dheh ilaahay musiibatun musiiba hadday idin asiibto oo idinkoo mu'miniina dhibaata idinku dhacdo dagaalka wax idinka soo gaaraan dil oo idinku dhaco haziima idinku dhacdo jab oo idinku dhacdo oo jeyskiina qaar ka mida ay ku dhacdo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala qaala wuxuu leeyahay midkaas ta'afuraaya qad xaqeeqeha ancama allaahu alla waa u nimceeyey calaya korkeyga id waqti lam akun aanan ahaanin macahum micigooda kuwaas oo dhibaatadu ay ku dhacday shahiidan mid xaadira aanan ahaanin oo markaa dhibka ana i gaaro fa in asaabatkum hadday idin dha ilaahay musiibatun musiibo qaala wuxuu leeyahay qad xaqeeqee ancama allaahu alla waa u nimceeyey calaya korkayga cid wakti lam akun aanan ahaanin macahu micigooda shahiidan mid xaadira aanan ahayn ilaahay baa ii gargaar haddaanan qoladaas aanan iskula jirin saasuu leeyahy markaa sidaas wey oo munaafiqu dhibaatada dooni maayo wax dana adduunyaa kaliya inuu raadsado ayuu doonayaa dhibaatadii markay dagaalka mu'miniinta ka soo gaartana sidaas ayuu leeyahay haddana ilaahay wuxuu ihi wallaahi in asaabakum haddou idin asiibo muuminiinow fadlun fadli haddou idin asiibo oo min allaahi ilay xaggiisa oo idinka asiibo waxaa ka a ah masalanba fatxiga oo waxa weeye aada futuuxaad magaalooyin iyo dhul aada furataan iyo khaniimo aada gaalada ka heshaan haddii waxa weeye waxyaabahaas aada heshaan khayrka ah walain asaabakum haddou idin asiibow ilaahay fadlun fadli min allaahi ilay xaggiisa oo idinka asiibo layaquulanna wuxuu ku qawlaya oo ku qawlayaa asagoo shallaayaya kaa lam yakun kaannahu xaal uu la soo yahay lam yakun ayuudaysan ahaynin baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahu isaga dhexdiisa mawaddatun macrifo oon waxba idinka dhexaynin ayaa waxa uu leeyahay yaa laytanii shallaysadaydeed kuntu ahaadeena macahum micigooda maxaan ula jiri waayey fa afuuza aan liibaane fawzan liibaan cadiiman oo weyn aan liibaane saasuu leeyahay marka hadda meesha waxaa ka cab munaafiq waxa uu ku dadaalaya kaliya adni inay yihiin dhibaato markaasi waxaa weeye diinta islaamka inuu u maro iyo ilaahay daraaddiisana ma doonaayo alla markaas wuxuu dhahay wala walawallaahi in asaabakum haddou idin asiibo fadlun fadli haddou idin asiibo min allaahi li xaggiisa oo idinka asiibo layaquulanna wuxuu ku qawlayaa hau ku qowlayaa naadiman wey isagoo shallaayaya kaan lam yakun antan mukhafafatu min asakiirati waa isi geedaa maxduufa kaanahu ayaa leeyihi lam yakun iyo lam takun tana waa la akriyaa lam takun aysan ahaynin baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahu isaga dhexdiisa mawadatun macrifa aysan ahaynin adiga sadaaqo saaxiibtinimo weeye sidii waxaad wuxuu noqonayaa wax oo waxaa weeye waxba aysan ka dhexayn idinku ah oon is-aqoonin saaxiibtinimo aysan ka dhexaynin ayuu wuxuu leeyahay yaa laytanii shalaytadayde yaada litambiih waaye shalaytadayde kuntu ahaadeena macahum micgooda ahaadeena la jiri lahaaya fa afuuza aan liibaane fawzan liibaan cadiiman oo weyn aan liibaane oo haniimadaas aan wax ka qaansay saasuu leeyahay marka munaafiqa mowqifkiisa ilaahay waa noo sheegay mu'miniinta ilaahay marka wuxuu leeyahay falyuqaatil ha dagaalamaanow dha ilaahay fii sabiili illaahi ilaahay biiclaa'i kelimatilaahi ha u dagaalamaano alladiina kuwa yashruuna shiraysanaya alxayaata nolosha addunyaa oo dhow bilaakhirati aakhira ku shiraysanaya aayaddan ilaahay subxaanau watacaala wuxuu leeyahay falyuqaatil ayuu leeyah ilaahay subxaana watacaala fa'daanu waxay dhacaysaa jawow oo shardi muqadaratiisa oo waxa weeye masalan ba idaa taraka almunaafiquuna alqitaala munaafiqiintu dagaalka hadday ka tageen wataakharuu ta'akharuu canhu ay dib uga dhaceen falyuqaatil weye falyuqaatil ha dagaalamaanow dha ilaahay fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa liiclaa'i diinihi diinka ilaahay kor in loo dhigo ha u dagaalamaano alladiina kuwa yashruuna macnaa yabiicuuna gadanayow dha ilaahay alxayaata nolosha addunyaa oo dhow bilaakhirati aakhira bedelkeeda oo waxa weeye xayaatadoodii bay bixinayaan aakhiradii ayay markaasay ku iibsanayaan jannadii ilaahay iyo reemaha allay ku iibsanayaan marka haddii lacalla ay sidaas yeelaan oy naftooda ay ku iibsadaan ilaahay rillihiisa alla wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala waman yuqaatil ruuxi dirara fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku diro liiclaahi kelimatillaahi u dagaalama oo fa yuqtal la dilowdha ilaahay oo shahiidooba oo amase yaklib qaalib noqdoo cadowgiisa ka adkaada laba gooraba ilaahay wuxuu yihi fasawfa jeer damba nu'tiihi waxaanu siinaynaa ajran ajir ayaanu siinaynaa ajirkaasoo cadiiman oo weyn waman yuqaatil ruuxi dirarowdha ilaahay fii sabiililaahi ilahay jidkiisa ku dagaalama oo fa yuqtal la dilowdha ilaahay yustashad weeye laga shahiid yeelo oo dagaalku ku dhinta asagoo lilaahi kelimatilaahi u dagaalamaya oo amase yaqlib qaalib noqda oo cadowgiisa ka adkaada fasawfa jeer dambou dhahay alla nu'tihi waxaanu siinaynaa ajran ajir ayaanu siinaynaa ajirkaasoo cadiiman oo weyn ajir weyn baanu siinayna un ilaahay marka mujaahidka qofka ahoo jihaadkiisu xaqa uu yahay qofkii ilaahay kelimatulaahi u dagaalamaya ayaa mujaahidahe mujaahid oo markaa si macno kale la dooni maayo wixii ilaahay mujaahid uu ka dhigayo rasuulkiisaa xaqa weeye wixii kaloo hadda mujaahid isku sheegaaya oo aanan tii sharciga ilaahay aan waafaqsanayna qofkii ku tilmaamayana wuxuu noqonayaa qof markaasi waxa weeye asaguna shaaric ilaahay qeyrkiisa oo ilaahay dhinaciisa ee rasuulka wax ka jidaynaya noqonaya marka waxyaabaha qaarkood oo hadda caadi noqday oo qof markaasi waxyaabo dad oo markaasi baadil ku dagaalamaya ama qabiil u diriraya ama waxyaabo kalentoodoon la liiclaayi kelimatilaahn u dagaalamaya dadka markaasi mujaahidiinta ku sheegaya hadhow maalinta qiyaamo waxay noqonayaan mushrikiin bay noqonayaan shariik ilaahay garabkiisa istaagiyuu qofkaas noqonaya oo shaaric oo markaasi wax jidaynaya bikayrilaahi buu noqonayaa waxa weeye shaaric buu asna noqonayaa maxaa yeele waxaan ilaahay jihaad ku tilmaamin jihaad inaa dhahdo waa baatil weeye waa in markaasi arrintaas layska ilaaliyaa fa sawfa jeer dambow dha ilaahay nu'tiihi waxaanu siinaynaa ajran ajir ajirkaas oo cadiiman oo weyn ilaahay wuxuu cadamo uu ku tilmaamo wax caqliga makhluuqa uu qaba kara maaha mujaahidiinta marka waxa ay helayaan wax la soo koobi kara maaha wamaa lakum maxaa lahantiin owdha ilahay maxaa idinku dhacay laa tuqaatiluuna xaal aydaan dagaalamayn owdha ilaahay fii sabiilillaahi ilahay jidkiisa aydaan ku dagaalamayna iyo wlmustalcafiina wa fii takhliisi lmustalcafiina kuwa la laciibsaday khalisidooda oo min arijaali ragga kamida wanisaa'i haweenka ka mida walwildaani caruurta ka mida howdha ilaahay alladiina kuwaasoo yaquuluuna ku qowlaya iyagoo rabbi baryaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhrijnaa naga bixi min haadihi alqaryati qaryadan oo tana addaalimi ahlihaa oo ahalkeedu daalimiinta ay yihiin wajcal lanaa allow noo yeel min laduunka agtaada weliyan weli ilaahu noo yeel amuurtayna tawelinaya wajcal lanaa ilaahu noo yeel min laduunka agtaada nasiira mid gargaara ilaahu nooyo dhahaaya marka hadda istifhaamaa ilaahay kuleey maadaana waxaa weeye istifhaam oo mubtadaa weeye lakum jaaru mashhuurkaasna khabarkeeda weeye jumlada laa tuqaatiluunana fii maxali nasbinay taallaa oo xaalo ah weeye macnuhuna waxa weeye ayu shayin sabata lakum maxaa idiin sugnaada xaala kownikum gayru muqaatiliina weeye oo aatiyiin kuwa aan dagaalamayn dhowr exraaboodaa jirta laakiin taasaa ugu roonoo hadda macnaha aad iyo aad u waafaqi og ilaahay marka wuxuu wy waxaa laysku boorinaya marka jihaad baa laysku boorinaya markii jihaadka fadligiisa iyo sababga laga helaayo cadiimka ilaahay uu noo sheegay alla wuxuu leeyahay wamaa lakum maxaa war maxaa idinku dhacay laa tuqaatiluuna xaal aydaan dagaalamayna ah, istifhaamu inkaari wa tawbiiq weeye laa maanica lakum min alqitaal weye wax dagaal idinka mancinaa ma jiraan maxaa yeele dagaalka wixii lagu dagaalami lahay ayaa meesha yimiday fii sabiili illaahi ow dha ilaahay jidkiisa idaa uu dagaalamayna iyo walmustalcafiina meeshaane mudaafaa lagu soo qadirayaa iyo walmustalcafiina wa fii takhliisi lmustalcafiina kuwa la laciibsaday khalisidooda macnaha saaridooda laga saaro gacmaha kufaarta weeye oo min arijaali ragga ka mid ahow dha ilaahay wanisaa'i haweenka ka mida walwildaani caruurta ka a kuwaasoo waxa weeye gaaladu ay xabiseen oo hijrada u diideen oo ay dhibeen aayaddaa marka hadda cabdulaahi ibnu cabbaas radiallaahu canhuma wuxuu yidhi kuntu anaa wa ummii minhum ou dhahay dadkaas ilaahay sheegaayo aniga iyo hooyaday kamidaan ahayni iyo walaalkay weliba fadligoo ku daraa layidhi marka hadda dadka kan waxaa weeye ha laga saaro gaalada gacantooda ha laga bixiyo ilaahay uu leeyahy subxaana watacaala waxay ahaayeen baa layidhi dadkii nabigeena calayhi salaatu salaam markii uu hijrooday ayagu awood u waayey inay madiine aadaan oo ducafada ahay ayaa loola jeedaa weeye dadkaas marka waxaa weeye in lagu duulo gaalada oo gacantooda laga bixiyo ayaa laysku boorinayaa oo sidaas maaragtay la yeelo marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala tacaala eh, alladiina kuwaasoo marka hadda waxaa laga warramayaa dadki laftirkoodaa laga warramayaa waxyaabaha markaasi ay ku sugan yihiin iyo siday ilaahay iyagu laftirkooda u baryahayaan maadaama gaalo gacanteeda ay ku jiraan markaasuu dhahay ilaahay alladiina kuwaasoo yaquuluuna ku qawlaayow dhah ilaahay yaquuluunadan waxaa weeye daaciin allah ayagoo ilaahay baryaayo waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhrijnaa naga bixi min haadihi alqaryati qaryadan oo kana ahalkeeda min haadihi alqaryati qaryadan oo kana addaalimi ahluhaa ahalkeedu daalimiinta ihiin ay ay sameeyeen qaryada hadda markaasi makay eeday haddii waktigaas la yidhaahdo waktigaa markii la yidhaahdo qaryadu waxay aheeda makay aheeday maxaa yeele meesha waxa weeye ay ku jireen oo aysan ka bixi karin halkaas ay aheeday ilaahay subxaanahu watacaala ducadoodina waa ajiibay marka hadda culimmada qaar waxay yidhaahdeen aayadda tan markaasi waxa weeye in lagu ducayso haddii waxa weeye qofku markaasi waxa weeye uu ku dhex jiro dad markaasi waxaa weeye kufaara iyo beled markaasi dhibaatadiisu ay badan tahay haddii uu ku dhex jiro inuu ku ducaysto ayaa haboon ilaahay subxaanau watacaalana dhibaatada markaasi beledkaas ilaahay subxaanau watacaala waa ka badbaadinaya marka hadda waxaa laysku boorinayaa dhibaatadu hadday badato in ilaahay la baryo subxaanau watacaala oo markaasi waxa weeye ilaahay la baryo si markaasi ilaahay subxaanau watacaala ducada oo u aqbalo weeye marka ducadaasu mustajaabo weeye liman waqaca fii baldatin kasura dulmu ahliha weeye qofka jooga beled oo ahalkiisu daalimiin ay yihiin oo daalimiinta ay ku bataan dadka daalimiinta beled ay ku badan yihiin oo qofka jooga ducadaas haddii uu akhristo waa la ajiibayaa sidaas ayay culummadu yidhahdeen qaarkood ayadoo hadda marka meeshaa laga qaadanayo maxaa yeele hadda nimankii sidaas ahay raggii haweenkii musallafiinta ahay oo maka joogay ilaahay markay saas u baryeen subxaanahu wa tacaala ilaahay waa badbaadiyey subxaana watacaala oo cadowgii kufaarta ilaahay waa ka badbaadiyey markaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhrijnaa naga bixi min haadihi alqaryati qaryadan oo sana addaalimi ahluhaa ahalkay daalimiinta yihiin wajcal lanaa ilaahu noo yeel min ladunka agtaada weliyan weli mid umuurtayna maamula wajcal lanaa ilaahu noo yeel min ladunka agtaada nasiira mid gargaara oo waxa weeye naga manciya dulmigooda ilaahay ducadoodii waa ajiibay qaar ayaga ka mida ilaahay wuxuu u sahlay inay ka baxaan mako oo ay madiine ay tagaan qaarna meeshiiba isaga hareen baa layidhi ilaa maka laga furo marka markii nabigeenu furtay calayhi salaatusalaam sanadkii sideedaadoo hijrada waali waxaa looga dhigay ninka la yidhaahdo cataab ibnu usayd saxaabiga la yihaahdo markaas ayuu midkii madluumkooda ahay ayuu uga garsooray daalimkooda ayuu garsooray saxaabiga la yidhaha cataab ibnu usayd ilaan hadda qaacidadii muslimiinto magaalo madaxdii waxay aheedeen madiinay aheeday marka hadda jeyshkii ku soo duulay halkaas markii magaaladii la qabsaday waa noqdeen waxaa loo sameeyey nin madaxa maxaa yeele magaalo markii cadow laga qabto oo kufaarta laga furo amase waxa weeye muslimiinba hajiyo si kasta ahaatee magaalad magaalo kasta waa inay maamul lahaataa weye islaamka looguma talagelin fawlo iyo markaasi waxa weeye inuu qof walba hortiisa u yaaco maaha ma aan arrinta ninkan la yidhaahdo cataa ibnu usayd cumrigiisu waxu jiray baa layidhi sideed iyo toban sano jir lyidhi wiil yaroo dhallinyarahu ah ataa marka nabigu calayhi salaatusalaam barastaab ou ka dhigay gobolka ugu khayrka badnaa muslimiinta ayaa waxaa looga dhigay barastaabaa looga dhigay markaasu wuxuu u gargaari jiray dadka madluumiinta oo laga gardaran yahay daalimiinta waa gargaari jiray maxaa yeelay madaxda waxa loo samaynaayo waxa weeye dadka in la kala celiyaa la rabaa maxaa yeelay bani aadamku mar haddaysan hogaan lahaynin xayawaanka caadiga oo iscunaayoo kaleentood weeye oo aan wax qiimo aan lahayn saas bay noqonayaan kolka waxaa dhacday inuu midka laciifkaa qofkii wax ka qaato qawiya inuu haddana u qabanayo saasaa marka waxaa weeye ayuu sameeyey saxaabigaasoo ducada mu'miniinta ilaahay waa aqbalay haddana waxaa loo baahan yahay maadaama dhib noocaasu uu ka jira dalkeenna in ducadaas lagu dadaalo si ilaahay subxaanahu watacaala fadxi ilaahay u furo subxaanahu wa tacaala ilahi wuxuu uhi subxaanahu watacaala alladiina kuwa aamanuu rumeeyow rumeeyowdha ilaahay yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili illaahi sabiililaahi liiclaa'i illaahi ilaahay kelimadiisay u dagaalamayaan in la kor yeelo hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa kufaartu waxay u dagaalamaan iyo waxa dadka mu'miniinta ah u dagaalamaan inayna dagaalkooda isku wada ahayn oy laba wada kale yihiin qolo walbana waxaa weeye caqiidadeeda iyo wadada ayadu ay doonayso inay u dagaalamayso o difaacayso ayaa ilaahay subxaana watacaala aayaddan nooga warramaya hase yeeshee waxaa layidhi aayaddan qasadka laga leeyaha waxay tahay muuminiinta in lagu booriyo dagaal lagu booriyo oo maaragtay ah lagu tarqiibiyo la jeclaysiiyo arrintu waa sidaasaa layidhi maxaa yeele gaalkiiba dagaal buu samaynayo hadaf buu u dagaalamaya mar haddii gaalkii hadaf u dagaalamayo adiga oo muslima maxaa lagaaga waayey inaad hadaf u dagaalanto soo markaasi wax ceeba maahan arrintaas ilaahay marka wuxuu yihi subxaana watacaala aladiina kuwa aamanuu rumeeyey yuqaatiluuna way dagaalamayaanow dha ilaahay fii sabiiliillaahi liiclaa'i kalimati illaahi ilaahay kelimadiisa koryeelkeeda u dagaalamayaan diinta ilaahay inay kor noqoto ayaa dadka mu'miniinta ahu ay u dagaalamayaan waladiina kuwa kafaruu kufriyow dhahay alle yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili daaquuti shaydaan jidkiisay u dagaalamayaan shaydaan jidkiisa ayaa kufaarta u dagaalamayaan in shaydaan uu xoogaysto oo waxa weeye adduunka fisqi iyo markaasi musiibo iyo waxa weeye cisyaan ilaahay lagu caasiya uu ka socdo ayay u dagaalamayaan fii sabiili daaquud waxa weeye shaydaanka waxa uu raali ka yahay gaaladu dagaalka ay dagaalamayaan waxay daafacayaan shaydaan mabda'iisay daafacayaan qofka mu'minkaana ama dadka muslimiintaane mabda'a ilaahay iyo rasuulkiisa inay daafacaan ayaa la doonayaa ayagana maxaa yeele waladiina kuwa kafaruu kufrowd ilaahay yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili daaquuti daaquut jidkiisay u dagaalamayaan shaydaan waa la yidhaha sanam waa la yidhaah faqaatiluu la dirirow dheh ilaahay mu'miniin haddaad tihiin awliyaa shayddaani shaydaanka owliyadiisa la dagaalama ansaaru diinihi weeye shaydaanka diintiisa kuwa u gargaaraya la dirirawdha ilaahay waad ka adkaanaysaane maxaa yeele idinka awood ilaahay baa idin siinaya subxaana wa tacaala waxaase la rabaa in markaasi niyad oo dhaba iyo wadadii xaqa ahayd islaamku u jiday jihaadka in la mara ayaa la doonayaa ee ilaahay subxaana wa tacaala waxau ballan qaaday ilaahay subxaana wa tacaala waa samaynaya faqaatiluu la dirirowdha ilaahay owliyaa ashaydaani shaydaanka ansaartiisa la dagaalamowdha ilaahay kuwa shaydaanka waddadiisa u gargaaraya dagaal ku qaada qof kasta oo mu'mina oo iimaan sheeganaya ayaa lagula khidaabayaa muslimiinta ma maahan jihaadka inay u kala haraan haddayba iimaan leeyihiin waa inay jihaadka ilaahay galaan geeri waxaa weeye aysan ka baqin maxaa yeele hadday geeriyaadaan shuhado weeye hadday noolaadaanna sharaf bay ku noolaanayaan marka labadaasay mid uun tahay ima dukru wa ima maaragtay wa ima shahaada labadaasay umin shelayaan ee hadda waxa weeye waa ixdaalxusniyeenki nabigu uu sheegay alayh salatu salaam oo suuratu baraan aan u tegi doono qul hal talabasuuna binaa ilaa ixda alxusnayeyni qudheh waasi nabiga la yidhi alayh salatu salaam annaga ma waxaadna nala sugaysiin ilaa labadi wanaagsaneed midood ma wax kamaadna sugaysaan waa maya wey maxaa qofku inuu mu'minka inuu shahiido oo markaasi ilaahay jannadiisa uu galo kolleyba mar waa dhimanayse iyo in markaasi waxa weeye uu guulaysto oo cadowga uu duleeyo qaniimana uu ka helo labadaasay mid noqonaysaa wax kalaba mu'minku ku dhima maayo si isagu laakiin waxaa loo baahan yahay iimaan dhaba in lala yimaado alla markaa wuxuu dhahay faqaatiluu la dagaalama awliyaa ashaydaani shaydaanka owliyadiisa la dagaalama maxaa yeelowdha ilaahay ina kayda shaydaani shaydaanka dhegatiisa oo mu'miniinta uu dhakraayo u xeelaynaayo kaana wuxuu ahaaday kaydkaasu daciifan mid taag daran ayuu ahaaday inna kayda shaydaani shaydaanka kaydkiisa u dhailaahay dhagasiisu kaana wuxuu ahaada daciifan mid daciif saas ayaa marka waxaa loola dagaalamayaa ansaaru shaydaan saasaa loola dagaalamayaa waa mid waahiya kaydka ilaahayna uma qumaayo oo kaafiriinta ilaahay subxaana watacaala uu ku samaynaayo daciif wuxuu ku yahay markii loo nisbeeye ilaahay kaydkiisa hadda waxa weeye kaydu nisaa qur-aanka waxaa lagu sheegay suuratu yuusuf cadamo ayaa lagu sheegay waxaa cadamo loogu sheegaa layidhi markii ragga loo nisbeeye weeye marka kaydu shaydaana ilaahay lucfi buu ku sheegay waa markii la qaadiliyo kaydka ilaahay ayuu laciif noqonayaa marka haddee saas weeye kaydu nisaa waa la adkeeyey maxaa yeele wuxuu qaabilayaa kaydu rijaal waaye marka haddaan saas la dhihnaa fa ahlu kaydi nisaa naagaha dhagartoodaa la yidhi waxa weeye maaragtay ah, oo markaasi waxa weeye daciifuu noqonaya haddii ilaahay subxaana watacaala kaydkiisna loo nisbeeyo maxaa yeele marka naagaha dhagartooda waxay ka timaadaa xagga shaydaanka weeye saasay markaasi waxa weye xoog ku yeelatay maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatusalaam wuxuu yidhi annisaau xabaa'ilu shaydaani u dhahay naaguhu waxa weeye shaydaanka xarkigiisa weeye shaydaanka ayay u adeegaano shaydaanku xarkaha uu wax ku dabo oo wax uu ku fidneeyo oo wax uu ku soo jiidiyo oo uu ku soo jiido waxa weeye haweenka weeye maxaa yeele shayddaan baa wuxuu dhahay baa layidhi anigu maaragtay qad u ayuu dhahay sahmii idaa ramaytu waxdahu ayuu dhahay waxau dhahay gamuunkayga keligiisa daangino inuu gefaa dhici karto oo aan kobta la haleeli waayo walaakin waxau dhahay idaa ramaytu sahmii maca nisaa iyou dhahay haddaan naagaha micigooda gamuunkayga igoo naagu ay ku xidhiidaan laa yakhda'u abadan oo weligiis waxgifi mau dhahay marka hadda waxaa weeye kaydu nisaa sidaas ayuu markaasi ayuu cadiim ku noqday haddii ilaahay yidhaahsa waxaan u doonaa suuratu yuusuf weye faqaatiluu la dirarow ilaahay awliyaa ashaydaani shaydaanka awliyadiisa ina kayda shaydaani shaydaanka kaydkiisu kaana wuxuu ahada laciifan mid waahi oo tabar daran ayuu ahaaday casharkeena marka intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu